alxamdu لlh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlih وصaحبه أجمعين اللهma انfعna ma cلمtna وعلمna ma ينfعna وزidna علما qال الإmام أbو عبد اللhi محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحimه الله taعالى bab الوقوف عlى الdاbة بعرفة wuxuu ku saabsan yahay alwquuf istaaga la taagan yahay bicarafata carafo la taagan yahay oo cala daabati daabad korkeed lagu sugnaado marka carafo la joogo yowmu taasic dilxija oo carafana ay tahay saan soo maray in wuquufkeeda lala imaado ruknun min arkaani alxaji xajka arkaantiisa rukni ka mid a ah. weliba arkaanta rugniga ugu muhiimsan ee ugu waktigiisana ugu yaryahay wey saa darteed nabigu waa ki dhihi jira alxaju carafa xajku waa carafo haddii aad marka aada wuquufkaasi joogto daabad inaad saaran tahay way ku bannaan tahay qofkii faraskiisii ama ritigiisii ama gaarigiisii korkiisa ahaada oo halkaa iskaga cibaadaysta oo ku tasbiixsada oo ku taxmiidsada oo ku tawxiidsada tawxiidka iyo cibaado fara badan baa maalinta la sameeyaa dhibaato ma laha daabadda marka naflayda ah ee xoolaha ah hadday kari karto oo qofka saaran una waxba culays ayna ku ahayn neef geelahood adig kor ka saaran tahay wax culays iyo hiqalahoo weyn ma sii lahaa oo uu kaa dareemayo haddii laakiin tabartiisii ay yar tahay xoolaha in la dhibo oo waxaan tabartooda ahayn la mariyo ma banaana ama haddii uu kari karo qof iyo lababa way gaadiidsan karaan korkiisa waad ku fadhiisan kartaa nahyi baa soo arooray in xoolaha laga dhigto mimbar in xoolaha mimbar laga dhigto nahyigaasna waa marka ay mashaqo ay jirto oo uuna neefkaa awood u lahayn oo qoraxda iyo dhibka iyo waxa maraya aan dan laga lahayn laakiin hadduu kari karo sida xadiidka ku imaan doonta hadduu ka raayo waxba dhibma laha waxay culummadu ka hadlaan inuu qofka wuquufa carafo jooga uu yahay qof wax saaran iyo inuu yahay qof dhulka joogo oo fadhiistay dhulka kee fiican culamada way isku hayaan qaar waxay dhhen inuu raakib ya wax saaran yahay nabigaa sameeyey calayh salaam qaarna waxay dhaheen nabiga dadkaa fiirsanaya calayhi salaatu wasalaam oo ku dayanayay inuu qofka dhulka joogaa u makansan oo u fiican laakiin waxaad moodaa qowlka ee ah bisababi xaali raakibi ama xaali lxaaji qofka xaajiga hadba sida asaga u fiican asaga yaqaana qof baa inuu wax saaraado u fiican qof baa dhulka u wanaagsan qof baa taagnida raba qof walbaba sida uu isleeyahay cibaadadii baa si wanaagsan oola imaan kartaa naftaadana ayna tacab iyo dhibaato iyo mashaqo ayna dareemaynin unbuu la imaanayaa qaala xadaثanaa cabduلlahi bnu maslamata cabduلlahi bnu maslamata bnu qacnab alqacnabi can maliki ibn anasin abi cabdillahi اlasbaxi cabdullahi bnu maslame iyo cabdullahi bnu yuusuf atanisi iyo cabdiraxmaan ibnu qaasim iyo ragga waxay ka mid imaamu malik raximah اllah ka wariya muwaطa'a can abi nadr anas bnu ciyaadi can cumayr mawlى cabdillaahi bn اlcabaasin can umi اlfadl binti اlxaariثin gabadhaasuu ka wariyey umulfadl waa waa gabadh dhihi jira lubaaba bint xaari lubaaba bint اlxaariث alhilaaliya cabaas nabiga adeerkii baa qabay cabdullahi bnu cabaas iyo fadl iyo dhashay ana naasan dad baa ikhtalafuu waxay ku murmeen oo isku khilaafeen cindahaa gabadha agteeda wixii la joogo carafana ay tahay yowma carafa maalinta carafa fii sawmi nabiyi nabiga soonkiisa ay isku khilaafeen nabiga waa sooman yahay oo waa kiina amri jiray inaan soonno oo carafo soonkeedu uu laba sano lagu dhaafo iyo ma soomana maanta carafo asagaa taagane maantaoo kale lama soomayo isku qabsadeen fa qaala bacduhum barkood waxay dhaheen huwa saa'im waa sooman yahi wa qaala bacduhum laysa bisaa'im ma soomana fa arsaltu ilayhi bay leedahay gabadhii umulfadal <clears throat> waxaa nabiga u diray xaggiisa biqadaxin dhiil laba nin caano ah dhiil caanaaan u dhiibay bal inuu cabo wa huwa nabiguna waaqifun calaa baciirihi intaa w hadda wuxuu u keenay xadiidka waa soo maray hadda wuxuu u baabaystay wahuwa waaqifun calaa baciirihi nabiga wuxuu ku taagnaa hashiisii ama neefkiisii geelaha uu saaraa korkiisuu fadhiyey fa shariba waa cabay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waxay dadku arkaayaan kol hadduu rasuulka cabay marka waxaa la ogaaday inaan yowmu carafa ayna sunno ahayn in la soomo qofka xaajiga ee xajka ku jira inuu soomo inaan u wanaagsanayn waxaa laga soo reebaa qofka mutamatica ah ama qaarinka ah ee laga rabo saddex beri inuu ku soomo intuu xajka joogo toddoba berina ciddiisa ku soomaayo qofka asagaa ah maalinta toddobaad iyo sideedaad iyo sagaalaad wuu soomi karaa saasaa fiican laakiin qofka aan tamatuc lagu lahayn soonkaas lagu lahayn ama ma gowracba heli karo naf inuu gawraco heli karaa qofka asagaa inuu soomo ma aha maalinta carafa baab ljamci bayna salaatayn labada salaadoodoo la jamciyo bicarafata carafa lagu jamciyo duhurkii casarkii weeye wa kaana ibnu cumar radia allahu canhuma cabdullahi bn cumar wuxuu ahaan jiray idaa faatat salaatu hadday salaada dhaafto maca alimaami imaamkii inuu la tukado jamaca waa jamcin jiray baynahumaa labadii salaadood xataa jamaacada hadday dhaafto imaamkii iyo salaadihii uu jamcinayo hadday dhaafto xataa keligii baa iska tukan jiray duhurkii iyo casarkii oo la jamciyey jamacana waa jamcu taqdiim wey oo xilliga duhurkaa laiskugu imaanayaa casarkii loo soo rarayaa laba ragcadood baa mid walba la tukanaya nacam wa qaala aleyth alleyth ibnu sacdin oo aad garanayso mararka qaar sheekha labaadba inuu dhaco mararka qaar saddex leyth marka waa tacliiq wey bukhaari sheekhiisii buu xadfay wa qaala leyth buu marka ku yidhi waa noocyaha waxyaalaha tacliiqa la yidhahdo ismaaciili min dariiqi yaxya binu bukayr waa abu saalix labadaasuu ka wariyey marka abu saalix ninkaa la yidhahdo yaxya bnu bukayr can leyth marka leyth saasuu ku imaanaya xadaanii cuqayl buu yihi cuqayl ibnu khalidin ibn abi caqiil can ibni shihaabin maxamed ibn muslim moxamed ibn muslim الzuhri qaala akhbaranii salim salim bn cabdillahi baa i warramay buu le ana alxajaaj ibna yuusufa ninkaasi haqafiga reer banu haqiif buu ahaa nabigana waa sheegay calayh الsalaatu wasalaam in reer haqiif uu ka soo bixi doono nin dhiigi caba oo dadka laayo safaaq ah oo safaaq dhiiga daadiya iyo mid kadaab aho beenaalo oo been sheega oo nabinimo sheegta safaaxii dhiigga daadinaya waa xajaaj binu yuusuf asmaa binta abubakr radia allahu canha saasay tiri xajaaj binu yuusuf markii uu caama sanadkii uu nazala ku degay oo kusoo soo weeraray bibni zubayr cabdullaahi binu zubayr radia allahu canhuma sanadkii cabdullahi binu zubayr oo maka markaa madax ka ah uu weerar ku qaaday cabdulmelik ibnu marwan baa markaa madaxweynaha ahaa oo bani umaya iyo cabdullahi binu zubayr baa ishayey sa'ala cabdallaah cabdallaahi buu weydiiyey cabdullahigan waa cabdullahi binu cumar radia allahu canhu ayuu su-aalay kayfa tasnacu seed samaynaysaa fi lmowqifi yowma carafa maalinta carafa mowqifka sidee la samayni goormaa la tegi mowqifka oo uu bilaabanayo wquufu carafa salaadaha see loo tukan su-aalahaasuu weydiinaya waa kan xalay soo maray in cabdilmelig oo madaxweynihii uu amar ku siiye xajaaj inuu oga dambeeyo arrimaha xajka cabdullaahi binu cumar waana oga dambeeye waa su-aalaya laakiin waa ka cadhooday arrinta in cabdullaahi binu cumar uu ka amar qaato xajaaj nin aad u madax adag buu ahaa oo dhib badan calayhi min allahi maa yastaxiq saasay yidhaahdaan wuxuu mudnaaha hele maxaa yeeley saxaabo dhammee oo taabiciin dhammee oo culimo dhammee nin aad u dhib badan buu ahaa laakiin muwaxid ahoo islaam ah marka arrintiisu arrin ilahay bay u taallaa subxaanahu wa tacaala dayib ninkaa markaa waa kii markii dambe dee cabdullaahi binu cumar isagaa sababay inuu dhinto cabdullahi bin cumar isagaa ayaa shirqoolay waxaan kusoo marraan u malaynayaa kitaabka meelo kale aan kusoo marray kitaab ulcilmi iyo waxay ahaydba marka ya yaa xasuusa meshaan kusoo marray cabdullaahi marka waa kii nin buu u diray oo yidhi waranka geli isagoo daabadiisi saaran zaxmadii caraafo ee la qulqulayay yuu ugu soo gabaday markaasaa waran sumaysan iyuu ciribta ka geliyey sidiibu markii dambena ku dhintay markii kusoo ordee dhihi jiray yaa ku dilay haddaan ognahay qofka kugu dhuftay waan ciqaabi lahayn markaasuu yidhi deen anta aladii qataltanii adaa i dilay oo amarta xamla silaaxi fii yowmin laa yu'maru fiih maalin aan la amri jirin hub in la qaato ayaad silaax iyo hub dadka qaata tiri <clears throat> meeshaas miyaa hub lagu qaataa ayib marka wuxuu leeyahay su-aashii weydiinayaayo kayfa tasnacu fi lmawqifi yowma carafa faqaala saalim saalim oo cabdullahi wiilkiisi oo la socda wuxuu yidhi in kunta turiidu suna haddaad sunno doonayso inaad waafaqda sunnada nabiga fahajir bisalaati salaadan duurkii iyo casarkii la jamcinaayo waktiga haajirada tuko waktiga u horeeya tuko ee duurka uu bilowdo yowma carafa waa inta carafa fahajiri salaad wuxuu ku wadaa wuxuu ka wadaa salli salaata fi lhaajira xilligaa waktiga haajirada ee shaqada laga soo raro waxee duhurka uu gaaro ee zawaalka ee qoraxdu ay gaadho xilligaa tuka waxba ha daahinine bani umayah hadda waxaa lagu yaqaanay inay salaadaha ay dilaan oo dib u dhigaan ayaa lagu yaqaanay fa qaala cabdullahi bnu cumar baa wuxuu yidhi <clears throat> wiilkii yaraa soo dhex galay mowta mudaakhalu ku sameeyey waa kii marka saa u fiiriyey ibnu cumar buu fiiriyey markaasuu wuxuu yidhi cabdullahi bnu cumarna sadaqa run buu sheegay saalim inahum kaanuu waxay ahaayeen saxaabadii nabiga yajmacuuna kuwa kulmiya bayna duhri duhurka iyo walcasri casarka fi sunati xaala kownihi muaabiqiina fi sunna ayagoo sunada daabiqaya sunada nabiga ayagoo waafaqaya ayay sidaa yeeri jireen oo duhurka iyo casarkana way jamcin jireen jamacaasna waa sunadii nabigoo la waafaqay sala allahu aleyh wasalam fi sunati ee xaala kawnihim ay yihiin muwaafiqiina wa mudaabiqiina kuwa waafaqaya fi sunati sunadii nabiga sala allah alay wasalam iyay jamcin jireen faqultu lisaalim saalim baan waxaan ku yidhi buu leeyahay ninka qultu le waa ibnu shihaab azuhri afacala dalika rasuulu الlah sal slam nabiga miyaa sidaas sameeyo salaadaha duhurka iyo casrka iyo ku jamciya carafa faqaala saalim baa wuxuu yidhi wahal yatabicuuna oo ma waxay raaci jireen bidalika xajka iyo umuurihiisa iyo acmaashiisa ilaa sunatahu nabiga sunadiisa waxaan hayn miyay raaci jireen yay kaloo raaci jireen saxaabada nabiga alayh الsalaatu wasalaam sunada nabiga haddaad maqasho saxaabada min aلsunna iyo fii cahdi rasuulilah xilliga nabiga waxaan samaynay haddaad maqasho nabiga calayh salaam arrintaasi sunnadiisay ka mid tahay waana iqraar waxaa la yidhaahdo ama qowlkiisa nabiga calayh salaam ayaa lagu soo aruuriyey bisunna ama ficilkiisa sala allah alay wasalam marka waxay ku dayan jireenba waa uu nabiga sala allah alيh wasalam saxaabada nabiga baabu qasri khudbati bicarafa in khudbada lasoo gaabiyo maalinta carafa oon aad loo dheereenin carafa marka la taagan yihin xadaثna cabdالlahi bn masلمة الqacnabi qaal akhbarana malik can ibn shihab الzuhri can salim bn cabd الlah ana cabdilmalik bn marwan ibn اlxakm alamawi kataba ilى اxajaaj xajaaj binu yuusuf buu warqad u qoray an yatama inuu ku daydo bicabdillaahi bini cumar cabdullaahi bini cumar inuu ku daydo oo ka dambeeyo fi lxaji umuuraha xajka fawda iyo hadhow isku dhac iyo tasaadum iyo culummadii qaar xagga fadwooreysa iyo madaxdii agga hadday isku dhac baa imaana shacabki marka waa rafaanaya meeshana cibaada loo yimid marka ooga dambeeya cabdullaahi bini cumar waa saxaabigii jaliilka ahaa faqiiha ahaa mukiriinta xadiidku kamid ahaa toddobada saxaabi ee xadiista ugu badan ayuuba kamid yahayba bale waxaa weye ninka lamarka la markeebu galay ya lambarka labaad buu ku jiraaba ima abu hurayrata mxuu ahaa abu hurayrata yalihi abu hurayrata yalihi bnu cumar faanasun fazawjaة اlhaadi abar uma ibnu cabaasin yalihi jaabiru wabacdahu اlkhudriyu fahuwa aakhiru toddobadaas marka cabdullahi bin cumar waaba lambarka labaadba caalimkaasaa jooge ooga dambe baa la yidhi falama kaana ywmu carafa markii carafa la gaaray jaa ibnu cumar radi allahu canhuma cabdulahi ibn cumar baa u yimid xajaaj wa ana aniga buu leey saalim oo macow la socda xiina goortii zaaqati shamsu qoraxdii ay zuusho duhurkii la gaaray aw zaalad ay zuushay waa isku macno fasaaxa markaasuu dhawaaqay cabdullaahi bnu cumar cinda fastaadihi ninkii xajaaj aha teennadii weynooda uu ku jiray meesha loogu dhisay agteer intuu istaagay yuu dhawaaqo wuxuu yihi ayna haada warkii away saasuu leey aw amiirkii aw xajaaji ma jirto esha waa la kala dhintay ah, marka maanta laakiin ma taaban karo wax uun sirsir iyo shirqool iyo kiilo hoosuu samayn rabaa laakiin ayna haada laakiin toos oma inkiri karo oma khilaafi karo fakharaja ilayh waa soo booday xajaaj teennadii bu ka soo baxay waa kaa soo maray suraadiq suraadiq iyo fustaad isku macno weeyaanoo teennadii wey fa qaala ibnu cumar baa wuxuu yihi arrawaax soo rawaxde xilligii baa la gaaray soo kac meeshii lagu tukanayay aan nimaano oo khudbada lagu akrinaayo oo mawqifkii carafaha bilowdee fa qaala wuxuu yidhi xajaaj alaana ma hadda qaala nacam haa buu yidhi marka dadka eh, asaga unbaa khudbeyn oo asaga unbaa dadka tujin oo maca kownihi uu xaaladaa ku sugan yahay haddana ninkaa unbaa uu dadka eh, looga dambeynaya qaala wuxuu yidhi andirnii bal ii yar sug afiidu calaya maan ambiye isku shubee eh, madaxa ambiye iskaga shubaa kaa soo marray fanazla ibnu cumar radi allahu canhuma waa ka day wuxuu saaraa xataa kharaja ilaa uu ka soo baxay xajaaj xoogoo dhulku sookusoo derdegay fa saara markuu soo baxay waa la dhaqaaqay bayni aniga iyo wa bayna abi buu leeyahy saara xajaaj waa socday bayna aniga iyo saalim baa hadalka wata wa bayna abi bunu kala dhex socday oo saddexdaba waxbay saaran yihiin xajaaj baa dhexda ku jira mawqifku baa loo socdaa meesha la istaagayey faqultu waxaan idhi buu yidhi in kunta turiidu in kunta turiidu haddaad doonayso xajaajow an tusiiba sunata inaad sunada asiibtood hesho alyawma maanta faaqsir khudba khudbada soo gaabi waxajil lwuquufa wuquufu carafana dadaji dirmaha la istaaga wquufkii markii salaada iyo khudbada ay dhammaataba nin walba iskiisa wquufkiisa hau bilowdee dadka ha xanibin oo ha daahinin umarada iyo madaxday ammaanta iyo say u wadaan iyay kambeyn waktiga ku dhamayn jireen a taas jooji baa lii maanta khudbada soo gaabi kadibna wquufu carafa dadka ha u dhaqaaqaano faqaala ibnu cumar baa wuxuu yihi sadaqa run buu sheegay saalim siduu kuleeyahay taas weyaan markaa dad jaanis iyo fursad ka hesha dadka madaxda ah oo aada hadal iyo codba la gaari karto waxyaalaha markaa dhaliisha aheed u aragtay inay ku yar hooseeyaan in markaaba lala gaaro wey oo lagu yidhahdo xataa hadduu yahay nin oo dhib badan xajaaj oo kale ah nabiga calayh salaatu wasalaam waa kii dhihi jiray afdal ljihaad kalimatu xaqin cinda suldaanin jaa'irin buu yidhi ah, jihaadka waxaa ugu xaqnimo badan oo ugu fadli badan kelimo xaq ahood nin jaa'ir ah oo madaxa agtiisa aad ku tiraahdo ood war loo helin inuu ku qaban doono inuu ku xiri doono inuu ku dili doono ah, marka kelimadaas xaq un baad sheegaysa adoon cay iyo waxbaan kala gelaynin oon sii gelgelaynin baab tajiil ila mowqif mowqifka loo degdego baabkaas minii qoray ayb baabkaasi gadaashiisa waxba iguma qora intaa basa qoran atajiil in loo degdeg ila mowqif mowqifka carafa laakiin macnaha xadii baabka asaga macnaha uu xumbaarsan yahay xadiidkan hadda soo maray riwaayat ibn hisham can salix bn cabdilah lafdidkiisa ku cad marka inuu musanifka marka uu ka fiqihaan fiqihaan baabka u keensaday cinwaankii si looga fahmo xadiidka yaa dhici karta ama uu diiday inuu takraar soo celceliyo xadiidkii mar labaad soo celceliyo asagoo sanadkiisii iyo matnigiisi waxba iska bedelin mar labaad inuu soo celiyo in badan buuna iska ilaaliyaa bukhaari asagoo in badan xadiidka soo celceliya haddana wuxuu isku dayaa in sanadkii hore oo kale uunan haddana keenin sanad kala keeno ama mayahe matnigii uu wax uu ka bedelo kii hore oo matnigii dhee inuu dheeraado kala dheeraado kaana u gaabsado ama mayahe macnihii iyo lafdigii iyo wax kale saas isku dayaa tan marka maanta waxaa weeyaan ciwaankii buu ku dhaafay amaa xadiidka midkaa unbu munaasab u yahay oo hoos gelaya baabu اlwuquufi bicarafa carafa in la istaago carafa waa xuduud xadaysan oo meel ka bilaabata meel ku dhamaata intaasoo dhan baa carafa la yihahdaa nabiga alayه الsalaam wuxuu istaagay meesha jabalu الraxma la yihaahdo agteeda ayuu nabigu istaagay alayه الsalam oo ku khudbeeyey buurta muuna fuulin sida hadda ay dadku sameeyaan muuna fuulin rasuulka alayه الsalaatu wasalaam salkeeda hoose ayuu hashiisa isagoo saaran buu dhagaxyaha kuuskuusana salka ku yaala iyo hashu korkeeda taagneed nabigana qiblada u jeesaday ee nabiga muuna fulin calayhi salaatu wasalaam sidaa darteed nabiga alay slam wuxuu yidhi waqaftu haahunaa wa carafa kuluhaa mowqif anigu halkanaan istaagay carafo dhanna mowqif weya meel kasta waa ka istaagi kartaan meel walba oo carafo xuduudkeedaa gudaheeda haddaadad gasho wuquufu carafa waa kuu socon karaa saasuu nabi sala allah alay wasalam in la yihahdo marka meeshaasaan iskuu tegaynaa mashaqaa ka jirta oo arrin culus oo dhibaato iyo ka imaan karta weeye qaala xadaثana caliي bn cabd الlahi الmadini qaala xadaثana sufyaan sufyaan ibn cuyayna qaala xadaثana camr ibn dinaar qaala xadaثana mxamed ibn jubayr ibn mطcim can abih jubayr ibn mطcim ibn cadiy الnawfli qaala kuntu waxaana adlubu kii raadinaya baciiran lii neef geeloo iga dhumay yaan raadinayay buu yidhi waa nabiga alay slam bicadiisa ka hor ama intuu nabiga soo waahiray ka hor alayhi الsalaatu wasalaam ritibaa ka dhumay meelaha da dadka iskugu imaadaan ee xoolaha ay ka dhadhawaayeen meelay ku dhumeen dadka iskugu mujtamacaadka ayaa la tagaa oo laga yahdiyaa haddii neefka ha dhumo meelay dadka iskugu imaanayaan ee dowga iyo muxuuaha hilada iyo ceelasha iyo meelaha diinka lagu qaba iyo meelahaasaa tegi moogtahay marka carafa oo khalqiga iskugu imaaday baan ka dhex raadinayaa buu leey carafa isaga ooma jeedo inuu wuquufkeeda ka qayb galana ma rabo waa nin reer quraysheeda oo reer xumsiya musdalifa ayaga ku haraan maba soo gaaraan carafa laakiin ratigeyga baan raadsanayaa buu yidhi wuxuu le xadaanii musadad bukhaari sanad cusub buu biloobay qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna can camr samica muxamed ibnu jubayr can abiihi jubayr ibnu muطcim qaala inuu yidhi adlaltu baciira lii neef baciirku waa ismu jinsi ratigana waa la dhaha hashar waa la dhahaa baciir neef geelaha ayaan dhumiyo iga dhumay fadahabtu warkaasaan tagay adrubu anoo raadinaya yowma carafa maalintii carafaan ka dhex raadinaya dadki fa ra'aytu nabiya sala اlah alay sl nabigaan arkay waaqifan isagoo taagan bicarafata carafo taagan oo dadkii kale carabtii kale iyo ummadihii kale ee soo xajiyey ayuu iskaga dhex jira carafuuna taagan yihi faqultu markaasaan waxaan iloon isweydiiyey haadaa midkan wallaahi min alxumus ninkan reer xumsi buu ka yahy xumus buu ka yahay xumusku waa quraysh iyo waman daana diinaha waman waladat marka ninkan waa reer qurayshe famaa shaanuu xaalkiisa muxuu yahay uu haahunaa meeshan u taagan yahay musdalifaa lagu ogaayo muxuu carafo ugu soo gudbay wuu khilaafay caadadii iyo dhaqankii reer qureysheede nabigana calayhi salaatu wasalaam xataa qabla albictha wuxuu ahaa muwafaq ilaahay waafajiyey milata ibraahim alxaniif nabi ibraahim miladiis ibraahim alxaniif ibraahim eh, nabiyullahi ibrahim alayh salam khaliil araxmaan ayaa carafa istaagi jiri oo tegi jiri oo meelihii calaameeyey ee eh, dadka ugu yeer la yidhi ayay kamid tahay carafa marka waa khilaafi jiray rasuulka calayh salaatu wasalaam quraysh iyo qowmkiisa musdelifo intuu maroo sii dhaafo carafo istaagi jiray kadibna habeenkaasu kusoo hoyan jiray oo musdelifo wixii laskugu imaaday o qurayshta ay joogto yaa subaxdii laga soo wada bixi jiray marka wuu la yaabaya wuxuu leey maxaa carafo keenay qaala xadaثanaa farwa ibn abi اlmqara qaala xadaثanaa caliy bn musir can hishaam bn curwata qaal qaala curwa wuxuu yihi kaana الnaasu yaduufuun dadku waxay dhawaafi jireen fi ljaahiliyati xilligii jaahiliyada curatan iyagoo qaaqaawan ila alxumusa reer xumsi mooyeene wlxumus qurayshu waa qurayshiya wamaa walada waxay dhashay iyo waman daana calaa diiniha qurayshiya waxay dhashay wixii raacsan ayaa xumus la dhihi jiri min alxamaasa atashadud fi diin diinta la isku adkeeyo ayaa loogu bixiyey waxbay isku adkeenayeen aan jirin ayay isku adkeenayeen markaasi deena dadka ku adkeeyeenoo waxaa ka mid ahaa tashadudkoodaas inaan carafo alla tegin waxay leeyihin carafo xaramku way ka baxsanta carafo xaram maaha xaramku wuxuu ku egyahay meesha la yidhaahdo namira namira masjidka ku yaalla hadda carafa intan hore ee qiblada ah xaramku ka mid ku jiraa toga weyne ka sokeeya ee la yidhaahdo waadu curana iyo markii la gudbo xataa masaajidkaas qibladiisa hore masjidu namiro la yidhaahdo meesha ku yaalla namiro la dhihi jiray oo nabiga teema loogu dhisay calayhi salaatu wasalaam halkaa intaasaa ah xaramkaa inta ka dambaysana waa xilli xilli weeyaanoo xaramka waa ka baxsan yahay marka waxay dhihi jireen marka annaga waxaan nahay xumsi baanana dhahaa xaramka ehelkiisi baan nahay kama baxayna annaga musdalifiin ba ka fadhin jireen saasay dhihi jireen wa kaanat ilxumusu waxay ahaan jireen yaxtasibuuna calaa annaas dadka ayay ka ajirgarosan jireen yani yaxtasibuuna dadkay maaragtay wax wax u taraaya ixsaan u samaynaya intay iska dhigaan oo ajir iyo ka raadsanaya waa si ayagu arkaane yucdi rajulu markaasuu ninku wuxuu siin jiray ixtisaabka waa kan arajula ninka kale iyo afiyaaba dharki siin yaduufu fiiha si oo ugu dawaafo ma imaatee ha dharkan aad qabtay kusoo dambowday intaasoo sano kacbada ilaahay ku dawaafi mayside dharka anaga hoo oo caariye oo aadoo ku maarata dawaaf bay dhihi jirin wa tucdi lmar'atu naagtuna waxay siin jirtay almar'ata haweenayda kale afiyaaba dharkeeday siinaysa taduufu fiiha si aa ku dawaafto dharkaana iska siiba dharkan ku dawaafay dhihi faman lam yucdihi lxumusu qoladaa reer quraysheed ninkayna siinin maro daafa wuxuu dawaafaya bilbeyti kacbada curyaan isagoo qaawan qofkii maro waaya wax siiya wuxuu ku qasban yahay inuu calalaha meel iska soo tuuro isagoo qaawandayna uu kacbada dawaafa ragahaya iyo haweenahayaaba ficilkaa foosha xun ayay samayn jireen wa kaana wuxuu ahaa yufiidu jamaacatu nnaasi dadka intooda kale iyo jamhuurtooda kalena waxay ka soo butaaci jireen ay u gudbi jireen min carafaatin carafa intay u gudbaan bay kasoo kaci jireen oo kasoo dareeri jireen wa yufiidu lxumusu reer xumusna waxay kasoo rogman jireen oo kasoo butaaci jireen min jamcin musdalifa oo ka sokaysa carafa sidaasay ahaayeen oo khilaafkaasay keeneen qaala wa akhbaranii abi aabbahay wuxuu ii warramay buu leeyahay ninka hadalka watana waa hishaam aabbihiisna waa curwa can caaisha radi allahu canha ana hadihi laaya aayaddan inay nasalad ku soo degtay fi lxumus aayaddan ayadaa reer quraysheed oo waxaa ilaahay uu leeyahay uma aafiiduu waxaad ka soo butaa ifaadadu waa dadka faraha badan alifaada waxay dhahaan waa waa waa dafcun bacda ijtimaac ah, dadka oo hal mar soo butaaco laakiin marka hore meel kukulansanaa meel ku kulansanaa afiiduu min xayu meesha ay afaada annaas dadka kasoo butaacayaana ka imaanayaan meesha ka imaada fayadaanka biyaha iyo fatahaadda ayaa la yihahdaa fayadaan biyo badan oo soo fakahay marka dadka farabadnidooda hal mara ay soo dhaqaaqayaan yaa waxaa laga cabiray sida daad oo kale sida daad oo kale uma afiiduu soo oo butaaca sida daadka min xayu afaada annaasu dadku meeshay ka imaanayaan carafa laa mima meesha la taagantiina musdalifa ma aha nabigaste waa kii khilaafay calayhi salaatu wasalaam walidalika maxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar wuxuu leeyahay tawfiiqan min allaahi lahu ah, waafajin ilaahay uu waafajiyey nabiga calayh salaam bay ahayd inuu carafo iska tago ayadoon qur'aan iyo diin kusoo degin qaala kaanuu yufiiduun waxay ka imaan jireen min jamcin musdalifa faduficuu waxaa loo kaxeeyey oo layidhi taga carafaatin carafa carafa tagaa la yidhi deena carafo ka imaado kasoo dareera baabu wuxuu ku saabsan yahay asayri idaa dafaca min carafa socodka iyo sida loo soco marka carafa laga imaado oo gobolkii wuxuu kugu dhici carafa inay qoraxda kuu dhacdana min waajibaati alxaji wey xajka waajibaadkiisa in carafa la istaago xilli uu ahaadaba saacad ba allah ka dhige waa arkaanta xajka ka mid tahay qoraxda inay kugu dhacdona waajibaadka xajku ka mid yahay qofkii ka soo degdego gawrac iyo dan baa laga rabaa marka qoraxda markay dhacdo salaaddii maqrib la tukan maayo waa la iska soo dhaqaaqi see loo socon sidii buu ka hadlaya xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf atanisi akhbaranaa malik ibnu anasin can hishaam bni curwata can abiihi biannahu qaala wuxuu yidhi wuxuu abiibu ka wariyey biannahu aabbaha curwa qaala inuu yidhi su-ila usaamatu usaama binu zayd baa waxaa la weydiiyey wa ana jaalisun anoo la fadhiya kayfa kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabiga calayh salaam see ahaa yasiiru kii u socda fii xajati lwadaaci xajat lwadaac markuu carafa ka soo baqay xiina goortii dafaca uu ka soo dhaqaaqay carafa see nabigu u socday calayh salaatu wasalaam qaala wuxuu yihi kaana yasiiru lcanaqa socod dhexdhexaada ayuu nabigu socday calayh salaatu wasalaam fa wajada markuu helo laakiin fajwatan meel bannaanoo waasaca nasa xooga waa dhaqaaqi jiray rasuulku aslaxa hashiisuu dhaqaajin jiray xariguu kusoo qaban jiray markaasuu deena xariga yuu yuu yar eryi jiray hasha markuu meel uu arko banaan oo fajwada waa meel waasaca wey nasa waa yar eryi jiray laakiin markay zaxmo jirto inaad dadka derdertaa laga yaabaa si caadi aad kaga soconaysaa qaala hishaam baa wuxuu yidhi wanasu nas waxaa la yidhaahdaa fawqa alcanaq socodkan canaqa la yidhaahde dhexdhexaadka ayuu ka yar koreeya xoogo surco iyo deg deg baa ku sugan qaala abu cabdilaahi waa bukhaari wuxuu leeyahay fajwatan macnaheedu mutasac baa loo jeedaa meel waasaca hadduu helo nabiga alayh salaam oo dad hortiisa ay ka muuqanin hashiisa waa ya dhaqaajin jiri waljamcu jamcaas fajwada ah mufradka fajwada jamciisu fajawaat wafijaana waa la yidhah labadaasba waa lagu jamciyaa wakadalika sidaasoo kalea isaguna rakwa wa rika sidaasoo kale waa isku wasan rakwa waa fajwa rikana waa fijaan oo kale isku wasan bay ku imaadeen marka rakawaadna waa lagu jamciyaa iyaduna manaasun laysa xiina fira sidii caadadiisa aheed lafdi gariiba oo qur-aankana ku qoran xadiidka hadduu ku maro lafdigii qur-aankaa buu keenayaa ah, fanaadow walaa taxiina manaasinti walaa taxiina manaas manaas bimacnaa laysa xiina firaar nabigana muxuu yidhi idaa wajada fajwatan nasa meel waasca markuu helo nasa waa dhaqaajin jira heshiisa marka aayaddanna manaas bimacnaa laysa xiina firaar xilli la cararmaa xilligan waa wakti isku dhamaatay wey ah baab النuزuuli bayna carafa wa jamcin in la degi karo carafa iyo musdelifo dhexdooda markii laga soo dhaqaaqa carafa habeenka musdelifa lagu soo hoyanaya dhexdooda ma la degi karaa xogow xadaثana msdد qaal xadaثana xamaad بن زayd بن dirham can yaحya بن سacيid الأnsaarي can musa بن cqبة can kurey mawla بن cabaas saddex taabici wey waa saddex taabici oo iska warinaya yaحya بن سacيid الأnsaarي musa ibn cqبة kurey mawla بن cabaas saddexda waa saddex taabici wey mawla بن cabaas can usama بن زayd radي الlahu canهuma ana الnabiya salى الlahu alيه waslm nabigu xiina waktigii afaada min carafa markuu carafo nabiga ka soo dhaqaaqay galabtii gobolka u dhacay kadib maala wuxuu u yar leexday markuu dhexda marayo ila shicbi goshi meesha buuraha iyo ay ka yar kala baxsan yihiin buur weyn oo meesha ku taalay meel yar karin oo ama gola ayuu galay nabiga alayه الsalaam faqadaa xaajatahu xaajadiisii buu soo gutay waa soo kaadiye oo soo xaaja gutay nabiga alayه الsalaam markaasuu fatawada haddana weysaystay faqultu waxaan idhi buu yihi usaama leh yaa rasuul allah atusallii maqrib baan joognaayo sooma tukanaysid riwaayada soo socota asala salaadana tuji faqaala nabig wuxuu yihi asalaatu amaamak salaada maqribka meesha lagu tukanaya makaankeeda amaamaka hortaada weeye meeshan hadda xaaja gudasho baan ogu leexanaye degitaan rasmiga ma ahee musdalifaa la degi halkaasaa maqribkiiyo ceshihii lagu wada jamcin doonaa asalaatu amaamak ayuu nabig alayh isalaatu wasalaam marka qofka inta uu socdo haddii dan qabato waa iska leexan karaa waa yarrasan karaa waa soo xajo gudan karaa laakiin maqribkiiyo cishaa waxaa lagu tukanaya musdelifa inaad kaba baqdo wakti ikhtiyaarkii inuu kaa tago oo salaaddii maqribkii intuu tago cishihiina uu wakhtigiisi tago haddaad ka baqdo marka waa tukanaysaa laakiin haddii waktiga uu waasac yahay maqribkiiyo cishaha meeshii nabiga ku tukanay musdelifa ayaa ku tukanaysaa biyaha nabiga calayh salaam uu ku weysaystay markaa uu nabiga calayh salaam goshaasi u galay uu soo xaaji gutay kadib waxay ahaayeen maau zamzam kama fii musnadi axmed ibnu xambal marka halkaana waxaa laga qaatay biyaha maau zamzam lishurbi cabitaan keliya ma ahee waana lagu qabaysan karaa waana lagu weysaysan karaa qaala xadaanaa muusa binu ismaaciil atabudaki qaala xadaanaa juwayriya haye juwayriya waa ma nin baa mase waaweynay haye juwayriya bin man ibnu asma min aqrab ilasmaai wey asmaada kuwa ugu qariibsan bay kamid tahay juwayriya haween rag baa lgu haween baa lagu yaqaanay lala bixin jiray halka nin wey maanta juwayriyan waa nin aabbihii baa ka daran haddana asmaa yaa aabbihiina la dhahaa waka juwayriyat bnu asmaa can naaficin qaala wuxuu yihi kaana cabdullaahi bnu cumar radia allahu canhuma cabdullahi bin cumar wuxuu ahaan jiray yajmacu kii kulmiya bayna almaqrib maqribi walcishaa cishaha bijamcin musdalifuu ku kulmi jiray jamci waxaa la dhahaa musdalifa waxaa jamc loo jamc loogu bixiyey musdalifa ijtamaca fiiha aadam waxaawaa bay dheheen markii samada laga soo dejiyey nabiyullahi aadam iyo umuna xawa halkaasay ku kulmeen say isku raadinayeen musdalifa jamci bay isku kulmeen ah, wasdalafa bihi markaasay isku soo dhowaadeen ilan musdalifana min azalf zalfku waa n iqtiraab wey dhawaasho wey zulfa qurba nacam qaarkood waxay leeyihin maya musdalifa waxaa loogu magacaabay jamci salaadaha lagu jamciyaa maqribkiiyo cishaa ayaa lagu jamciyaa ayadana waa la yidhi ma ahe dadkao dhan bay jamcisaayo wixii carafa ka yimid oo dhan ba halkaas kugu imaada ayadana magayaha sababta loogu bixiyey musdalifana waxaa weeye liqurbihaa ilaa mina xagga minay u dhowdahay mahe isdilaafka iyo isku dhawaashiya aadan iyo xaawa hayra anahu nabiga calayh salaam marka wuxuu leeyahay cabdullahi bnu cumar maqribkii cishaa musdalifu ku jamcin jiray hayra anahu yamuru wuxuu mari jiray ibnu cumar bishicbi goshii aladii akhadahu rasuulullah nabiga calayh salaam uu maray goshi uu nabiga ku leexday ee uu kusoo xaaji gutay cabdullahi binu cumar waagii dambe markuu maray waa ku leexan jiray xataa hadday kaadi haynin meesha nabiga uu ku leexday alayh salam waan ku leexan buu dhehi jiray aad ba ugu daraa xagga tatabuca iyo raadka nabiga alayh salaam iyo meelihii nabiga u maray inuu maaratay ka dabagalo laakiin ma sunna raajixa waxa wey inayna sunno ahayn meesha nabiga uu maray caad ahaan u maray xaajo ku gutay iska saaxday fadhiistay saas wey laakiin meeshii cibaado iyo sunno iyo maaratay ku tacalluqda arrintaa iyadu marka waa lagu raacaya rasuulka sala allahu aleh waali wasalam waa soo marray cumar radia allahu canhu shajaratu ridwaan geedkii baycada iyo saxaabada la mubaayacodee nabiga alay salaam inuu salkaba ka gooyey markuu arkay dad fadhiisanaya o raaraadinaya saan hadhow lagu maarata fidnoobin fa markaasuu gelaya halkaasuu geli jiray gosha fayantafidu markaasuu soo intifaadku waa istijaa bilxijaara waa soo maaratay istijmaar buu samaysan jiray dhagax buu kusijaysan jiray wayatawada waa jiray walaa yusallii ma tukan jirin nabigaba ma tukanin xataa yusallii bijamcin ilaa musdalifa uu kaga tukado musdalifa markuu imaado ayuu ku tukan jiray qaala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana ismaaciil bnu jacfar can moxamed bn abi xarmala can kuray mawla bni cabaas can usaama bnu zayd radi allahu canhuma anahu usaama qaala wuxuu yidhi radiftu rasuula allah nabiga calayh salaam baan fangal u ahaa min carafaad laga soo bilaabo carafa carafo galabtii laga soo carraabaya nabiga alay slam hasha waxaa la saaraa usaama ilaa laga yimid musdalifa falamaa balaqa rasuulu lahi sal l slam markuu nabigu soo gaaray ashicba aysar gosha bidix kaa qabani aladii duuna musdalifa musdelifo ka sokaysa markaad musdelifo usoo socoto dhanka bidixda buuraha kaa qabanaya meesha kalingaabada ama gosha markuu halkaa maraayo anaaka nabiga calayh salaatu wasalaam hashiisi buu fariisiiyey fabaala waa xaaji guto waa kaadiyey uma jaa markaasuu yimid nabiga calayh salaam ayuu leeyahay usaama fasababtu calayhi lwuduu wuduuwan waa weysadii weysadii baan ogu shushubay in loogu shushubo qofka isagoo weysaysanayana wax dhibaata ah ma laha in gacmaha la marmariyo xubnaha loo marmariyo haddayna cudurdaar iyo marad iyo jiro ayna jirin baa laga fiican yahay fatawadaa waa weysaystay wuduan weyse khafiifan fudud oon isbaaq ahayn hal maroo kale iyo sawman mariyey weyse yar oo uu rabo inuu jidka ku maro rasuulka calayh isalaatu wasalaam meeshaan cibaado xilligaasi xilliga cibaadada iyo adkaarta iyo quraan akhriska aad u sii badan yahay wey saas darteed asagoo daahir oo weyse qaba mutawadi oo weyse qaba ayuu rabaa rasuulka alah salam inuu waddada sii maro saas darteed weyse yar oo uu rabo inuu hadha markuu ceshaha gaarana meesha uu gaarana uu weyse kala imaado ayuu weysaystay saasaana afdaloo fiican inaad weysadaada ilaashato oo markay kaa jabtaba aad weysaysato saasaa fiican walaa yuxaafidu ilaa mumin baa soo aroortay weysada qof mumina ah unbaa xifdiyo ilaaliya faqultu waxaan ku yidhi buu leeyahay nabiga usama leh asalaat ya rasuul allah ah, yani salli salaat salaada tuko ya rasul rasuul allow ama asalaatu xadara salaadda way gashay maqribkii weeyaan qaala nabigu wuxuu yidhi asalaatu amaamak salaada makaankeedi meesha lagu tukani waa horay oo meeshaas layihahdo musdalifaan ku tukanaynaa wakti ahaanna wakti dheer baa laysataa oo cisha iyo maqhribka laysku dari rabaa cishadana waktigiisa waa dheer iyo haka cabsanin inuu kaa tago farakiba rasuulu lahi sal slam baa fuulaashiisi xataa aata musdalifa musdalifuu nabigu yimid fasallaa waa tukaday maqhribkiiyo cishiyoo la jamciyey uma radifa alfadla alfadlu fadl baa fangalay rasuula lahi sala allah alay wasalam qadaata jamcin subaxdii musdalifa habeenkii la bediyey subaxdeedii waxaa ku soo wareegay nabiga calayh salaam ninka la yihaahdo fadl marka hore usama la socday markuu waagi bariyey musdalife iyo mina loo soo dhaqaaqayay ayuu haddana waxaa la fuulay fadl baa la fuulay rasuulka aleyh hashiisa awal usaame xaggee ku dambeeyey usaame wuxuu kamid ahaa dhalinyaradii yaryareed iyo dadkii ducafadahaa ee la yihi iska sii yaasa iska sii guura musdalifa habeennimada iska sii guura kuwii la yidhi ayuu ku jiray minuu ka qabsaday asaga laakiin minuu ku sugaayay nabiga alayh salaam waxaa soo aroortay in markuu nabiga jamratulcaqaba tuuranayey in usaama binu zayd iyo fadl ibnu cabaas ay nabiga midna uu hogaanka hashiisa hayey midna uu hareenayay halkaa waa laisgu tagay haddana mar labaad laakiin habeenkii waa sii yaasay qaala kureba wuxuu yidhi faakbaranii cabdullah cabdulahi bnu cabaas baa ii warramay radi allahu canhuma can alfadl walaalkii buu ka warramaya ana rasuula sal slam lam yazal inuunan zuulin yulabi inuu labeegsanayo xataa balaqa aljamra ilaa jamrat alcaqaba uu ka gaaray nabiga alay salaam labayk allaahuma labayka buu lahaa talbiyada halkaasay ku dhammaanaysaa jamratulcaqaba wixii ka dambeeya talbiya dambe la qaadi maayo adkaar kale iyo dikri kale unbaad la imaanaysaa waxaa la isku hayaa markaa jamratulcaqaba ma la tuuri mise marka intaa weli la tuurin wey qaar jamhuurtu waxay leeyihin cinda awali ramyin dhagaxa u horrayseed ku tuurta jamratulcaqaba yaa joojinaysa talbiyada oo takbiir baa bilaabani qaarna waxay leeyihin maya aakhiru ramya tuuridda u dambayso markaad tuurto ayaad joojinaysaa sidaasaana axmed binu xambal iyo bacda shaafici ay ku tageen xadiid baanu ku soo arooray wahada huwa araajix in inta dhagaxa la tuuraya aad iska wadi karto laakiin takbiirtana waad ku dhex wadaysaa takbiirtana waad ku dhex wadi talbiyadana waad wadi kartaa baabu amri nabiyi sala allahu alay wasalam bisakiina cinda alifaada nabiga wuxuu amray si deganaana oo xasilloonaa in loo socdo cinda alifaadati markii carafo laga soo butaacay oo dadku ayna issoo jibinin oo aana gaadiidka iyo awrta la wata aan ismarinin iyo gawaarida oo kalea soo gelay hadda ee soo gelayse wa ishaaratihi ilayhim nabiga dadku u ishaarayay bisawdi usha ilaan cod ma gaadhsiin karo gacantuu nabigu u haadinayay oo la war tartiib war tartiib buu lahaa xadaثana saciid bin abi maryam qala xadaثana ibrahim bnu suweyd qala xadaثanii camr ibn abi camr mawlى mطalibin akhbaranii saciid bn jubayr mawlى waalibata alkufi qala xadaثanii ibnu cabaasi radi allahu canهuma anahu cabdالlahi bnu cabaas dafaca maca الnabiyi salى الlah alay slam nabiga miciisuu soo dhaqaaqayo yooma carafa maalinta carafa dafaca iyo afaado iyo waa isku wada mid waa laga soo dhaqaaqa carafa wey fasamica الnabiyu sal ly slam ba wuxuu maqlay wara'ahu gadaashiisa dadkii socday zajran dhawaaq iyo canaan geeri iyo awrtii baa la canaananaya iyaga waa isku qaylihayaan shadiidan daran warlarban garaacna waa uu maqlay nabiga calayh salaam nin walba neefkiisi buu garaacaya inuu orduun rabaa wa sawtan qaylana waa maqlay lilibili geela la canaananayo lagu qaylihayo caraabaha geela la caraabin lagu dhawaaqayo iyo usha dhawda ku haysa iyo qaylada ayuu nabiga calayh salaam gadaal ka maqlay bulaan fa ashaara bisawtihi markaasuu ushiisii nabiga calayh salaam u ishaaray ilayhim dadka isagoo hashi saaran wa qaala markaasu afkana wuxuu ka yidhi ayuha naasu dadow calaykum bisakiina deganaan ku socda faina albira khayrka iyo wanaagga iyo daacadu laysa ma aha ee bilisraaci degdege degdeg iyo orod meehe ah, si degan baa la rabaa oo khushuuc ku jirto inaad u socotaan oo talbiyada u qaadaan nin ordaaya oo neef dhabaayana talbiye iyo takbiir ma qaadi karo marka si deganaan u socda buu nabigu sala allah alay wasalam yidhi awdacuu asracu ah, lafdi qur'aan uu aaday biidaacintaas inay bmanaa israacay tahay qur-aankiibaa qaamuus kuu noqoni oo qur-aanka laftirkiisa de waxaa weeyaan waa kalaamkii ilaahay subxaanah carabbuna ku soo degay oo afsaxu naas ahayd quraysh marka lafdigooda lafdiga qur-aanka ku aroora waa lafdiga carabta carabiga marki laga hadlaya ufasixsan wey ugu fasixsan wey ah, waa kalaamki ilahi subxaana wa tacaala dadkii ayaga ahaa bay degtay marka awdacuu ah, wala awdacuu khilaalakum ah, awdacu bmanaa asracu low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaala wala awdacuu khilaalakum dhibaato unbay iyo lugooyo unbay haddayna raacaan munaafiqiinta unbay inay keeni lahaayeen dhexdiinana waxbay ka abuuri lahaayeen fitna iyo khilaaf iyo namiime iyo isku dir khilaalakum ti iyaduna min atakhalul baa laga soo qaaday ay baynakum dhexdiina wey dhexdiinay gelayaan oo idinka isku kindirayaan inay khilaal ay takhalul eh, ay ka imaato wa baynakum ay tahay macnaheedana lafdi kaleo haddala doone qur-aanka wuxuu yidhi wafajarnaa khilaalahumaa nahara ah, waxaan dareerinay oon dilaacinay labada beerood dhexdooda webi baynahumaa khilaalahuma bimacnaa baynahumaa ayuu ola jeedaa baabu ljamci bayna salaatayni bilmusdalifa labada salaadood in la jamciyo labada salaad waa maqribka iyo cishaha jamcaana waa jamcu taakhiir maantaoo kale oo carafo la taagnaa oo maalinta ka horreysa haweenkaasoo carafo la taagnaana ama maalinta ka ahaydna duhur iyo casr baa la jamciye jamcu taqdiim buu ahaa xadaثana cabdullahi bnu yuusuf qaala akhbarana malik ibnu anasin can muusa bn cuqba can kurayb mowla bni cabaas can usama bnu zayd radi allahu canhuma anahu samicahu wuu maqlay kurayb baa maqlay samicahu yaquul isagoo leh usaame dafaca rasuulu nabiga calayh salaam min carafata buu ka kacay oo ka soo dhaqaaqay fanazla fi ashicba goshii buu degey meeshii buurta ku leexday fabaala waa xaajo guta waa uma tawada waa weysaystay walam yusbiqi lwuduu weysadana kuma xeeldheeraanin isbaaqu lwuduu xubin walba saddex saddex jeer ma marin iyo laba iyo weyse khafiifa ayuu weysaystay biyihiina la yaraynayo la tashiilaayo xubnihiina marmar un la marin faqultu lahu waxaan ku idhi buu leeya asalaatu salaada nabi callow way xaadirtay na faqaala asalaatu amaamak salaada xilliga makaankeeda way kaa horaysaa musdelifaan ku tukanaynaa fajaءa musdelifata buu nabigu yimid calayh salaam fatawada haddana waa weysaystay weysadaasi marka labaad tajdiid اlwudu wey adoo weyse qaba waad weysaysan kartaa culamada qaarkood waxay leeyihiin tajdiid اlwudu lama imaan karo ilaa bacda الsalaati fi اlwuduءi اlawali weysada hore weysada hore markaad salaadun ku tukato iyana kaa jabin salaadda ku tukatay adoo wayse qaba marka wayse kale waad la imaan kartaa lakiin adoo salaadba tii hore ku tukanin maya bay leeyihin laakiin waxaa cad nabiga hadda inuuna salaad tukanin markuu weysaystay salaad maa tukantid nabi allahu may horaan ku tukanayna buu nabiga alay slam yihi asagoo markaa weysadii hore qaba ayuu haddana weyse kaleoo laakiin lagu xeel dheeraaday oo sidii kaamilkeed loola imaaday ayuu nabigu weysaystay calayhi salaatu wasalaam waxaa ixtimaaloo suuragala inay weysada kor ka jabtayn waa dhici kartaa iyaduna faqultu lahu waxaan ku yidhi marka wuxuu leeyahay faqultu lahu asalaad faqala salaad amaan fajaءa musdalifa fatawada faasbaqa ah uma uqiimat isalaatu salaaddii baa la aqimay fasalla almaqriba maqribkuu nabigu tukaday markii musdalifo la yimid wax u horreeya la bilaabay aadaan salaaddii baa la aadaamay wa markaas hadeena la aqimay duhurkii maxau jeedaa maqribkii baa la tukaday kadibna waa la aqimay cishi ba hadana la tukanaya biaadaani waaxidin wa iqaamatayn xadiid ibn mascuudna uu ku imaan doonaa in mid walba loo aadaami ba saga qabaa salaad walba loo aadaami uma anaaka wuxuu fadhiisiiyey markii maqribka uu nabigu tukaday intaan wali cishihii la tukanin anaakha wuxuu fadhiisiiyey kullu insaani qof kasta baciirow neefkiisii geelaha oo raran marka hore salaaddii baa la aadaamay waa la aqimay maqrib baa la tukaday ceshihii intaan loo istaagin baa nin walba gaadiidkiisi horta uu rarka ka dejiyey fii manzilihi meeshuu rabay inuu ka dego musdalifa uma uqiimat isalaatu salaaddii baa la aqimay ceshi baa loo aqimay fa sallaa waa tukaday nebigu walam yusallii baynahumaa maqribka iyo cishaa dhexdoodana salaad sunna ah muuna tukanin rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam marka macnaheedu waxaa weeyaan salaadaha la jamcinaayo haddii midda hore markaad tukato ta dambe wax yaroo hakadaa aad geliso ood ka yarka yardaahdo in neef lararka laga dejiye iyo xoogahu haddaad iska yar rumayaan iyo haddaad qof maarata siinayso iyo waxba dhibaataa ma laha jamcii waxba ma yeelayso baabu man jamaca baynahumaa ninkii jamciya labadii salaadood oo walam yatadawac aan sunana la imaanin ama qabliya ha aato sunada ama bacdiya ha aato qaala xadaanaa aadam qaala xadaanaa ibn abi diibin maxamed bin cabdiraxmaan can الzuhriy can saali bn cabd اlaahi can ibni cumar radi allahu canهuma qaal jamaca nabiyu sal slam bayna almaqribi walcishaa maqribkii cishihii buu jamciye xaggee bijamcin musdelifa jamci waa magac magacyaha musdelife ka mida kullu waaxidatin salaad kasta oo minhumaa labadaa salaadood ka mida biiqaamatin aqanbeelaheed hal aadaanoo wada marka hore la aadaamay iyo mid walba waa loo aqimi salaadaha la jamcinaayo musaafirka siaas weeyaan aadaan bay wada leeyihiin mid walbana aqimkeeda walam yusabix ma sunaysanin baynahumaa dhexdooda labada salaad dhexdooda walaa calaa iri kuli waaxidatin mid kasta oo labadaa kamid minhuma labada ah, salaada kamida ah, gadaashoodana muna sunaysanay nabiga alay salaam yani wax sunna oo ka dambeeyena ma jirin wax sunna oo dhexda uu geliyena ma jirin rasuulka calayh salaam markaad musaafir tahayna salaadahan la yidhahdo rawaatibta ee salaadaha faradka raaca sunnada ayada ay rawaatibta ma tukanaysid xataa cabdullaahi bin cumar radia allahu canhu waan soo maray asagoo leh haddii aan tukanaayo ma ma gaabiyeen salaaddii faradkeed ma gaabiyeen haddaan sunno tukanayo laakiin nabiga wuxuuna ka tegi jirin salaadaha raatibada maxay tahay labada ragcadood salaada subax ka horeeya kuwaa kabuuna tegi jira isagoo musaafira xataa rasuulka alay slam waa tukan jiri waxaa kalood ku banaan inaad salaada witirka aad tukato nabiga waa tukan jiray alayh الsalaatu wasalaam witirka iyo salaatuleilka adoo musaafira xadaثana khaalid bn mkldin qaala xadaثana sulayman bn bilaal qaala xadaثana yaxya bn saciid qaala akhbaranii cadiy bn haabiti qaala xadaثanii cabdالlahi bn yaziid الkhadmi qaala xadaثanii abu ayub اlansari alaaثa taabici mxuu ahaa alaaثa taabici saddex taabici iyo saxaabiyaan laba saxaabi aye aha alaaa taabiciyiin soo maaha saddex taabici iyo aha saxaabiyaan ayb yaxya binu saciid ka soo bilow mxuu ahaa ama sulayman binu bilaalkaas miya mise yaxya binu saciid buu ka bilaabanaya cabdi binu haabit halka si hadda muuqata waa soo maray saddex taabici lakiin halkan waa labo maxaa yeele cabdullah binu zayd alkhadmi iyo abu ayub ansari labadaba waa saxaabi marka waa laba taabici taabiciyaani wa saxaabiyaan wey ha taabiciyaani wa saxaabiyaan saas weeyaan ha ana rasuula اlahi salى الlaه alيه waslm jamaca fi xajaة اlwadaac xajaة اlwadaac wuxuu jamciyey almaqriba salaadi maqrib wاlcishaa bimusdelifa buu ku jamciyey musdelife iyo jamci waa isku mid baabu man adana wa aqaam qofkii aadaana oo aqima likuli waaxidatin salaad kasta oo minhumaa labada salaadood oo ka mida salaadii maqribkaa loo aadaami waa loo aqimi cishib haddana loo adaam waa loo aqimi ibn mascuud waa kan cabdullah ibn mascuud madhabkiisii wey xadaanaa camr bnu khaalidin qaala xadaanaa zuhayr zuhayr bnu mucaawiya abu khayhabat aljucfi wey qaala xadaanaa abu isxaaq asawaawi camr bn cabdillahi alhamadani qaala samictu cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibnu yaziid annakhaci akhuhu aswad ibnu yaziid wey aswad ibnu yaziid bay walaala yihiin calqamana waa ilma adeer ninka la yidhaha ibraahim ibnu yaziid annakacina abti bay u yihiin marka cabdiraxmaan ibnu yaziid annakhaci yaquul xaja cabdulaahi radi allahu canhu cabdullahi bn mascuud wey cabdullahi bn mascuud baa xajiyey faatayna almusdelifa musdelifaan imaanay xiina alaadaani xilligii aadaanka bilcatama cishaa loo adaamay xilligii cishaha aadaankiisi markii la gaaray yaan soo musdelifo soo gaaray aw qariiba min dalik ama xilli u soo dhow adigo xilligii la aadaami jira cishaa ama xilli ku dhow ayaan musdelifo soo gaaray fa amara rajulan nin buu amray cabdullahi bn mascuud oo yihi aadaan faadana waa aadaamay wa aqaama markaasuu aqimay uma sala maqrib maqribkii buu tukaday salaadaa la jamcinaya midda hore laga bilaabi wa sallaa bacdaha ragcatayn laba ragcadoodna waa sunaystayba ayadana waa madhabu cabdillahi bin mascuud bikhilaaf maa facalahu nabi sal slam laba ragcadood soo marray hadda mar dhow nabiga alayh salaam inuuna suno dhexda gelinin mid gadaasheedana uuna suno la imaanin ibn mascuud radi allahu canhu ijtihaadkiisii weeye laba ragcadood buu tukaday kadib maqribka gadaashiisi uma dacaa bicashaa'ihi cashadiisii buu yidhahda wuxuu cashadii keena fatacasha waa casheeyey uma kadib buu amara amray waraa waxaan u malayn rajulan inuu yihi shakuraawi faadana waa aadaamay ninkii wa waa aqimay aadaanu aqim buu yidhi qaala camar wuxuu yidhi walaa aclow moogi ashaka shakigan qof kale uraa leh ilaa min zuhayr zuhayr binu mucaawiya ninkaas la yidhaahdo yaa shakisan oo sheekhu camar binu khaalid ah uma salla alcishaa cishii buu tukaday ragcatayn laba ragcadood waa laba salaadoodoo mid walba loo aadaama loo aqimay falamaa alaca alfajru markii waagii uu dilaacay oo salaadda waagii u baryey qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud ina الnabiya salى الlahu alيه wasalam kaana wuxuu laa yusalii kaan tukanin haadihi saaca saacaddan ilaa haadihi salaata salaadan umuu tukan jiray fii hada makaani meeshan uu ku tukan jiray min hada اlyowm maanta oo kale salaada subax marka musdelifo la jooga xilligeedii waa laga hormarin waa laga hormarin macnaheedana ma aha in waktigii oon weli dilaacin la tukanayo ee waxaa weeyaan salaada subax markii saa u dilaacdo waxba lasii sugi maayo horaa laga laga tukanaya baynamaa meelaha kale loo yarkaadin jiray oo dadka ilaahay ka wada arkaan marka xilli waxa uu tukan jiray nabiga calayh salaam dadka yaqaana aadka u yaqaana waaga iyo ooga salaada subax dilaaceeda ay dhahaan waa dilaacday dadka intooda kalena ay leeyiin warwarishow mugdi baan ku jiraa waagi maba berin miyaa ah, saasuu ka wada marka qaala cabdullaahi wuxuu yidhi humaa salaataani waa laba salaadoodoo tuxawalaani la wareejiyey can waktigina waktigooda laga wareejiyey maxay yihin labada salaadood salaatulmaqribi waxaa la tukaday bacda maa yaati annaasu lmusdelifa salaada maqrib habeenka musdelifo la imaanaayo markay dadku musdelifo imaadaan baa la tukan goormayna waktigeedii u bilowday carafo wxuu la joogo wuxuu carafo la joogo carafa qoraxda kugu dhacday maca daalika waktigeeda waa laga soo wareejiyo cishaha waktigiisaa la tukan taa waa salaada koobaad salaada kale waktigeeda laga wareejiye waatee waalfajru salaada fajirka xiina waqtiga yabsuqu lfajru markuu fajrku saa u yar dilaaco iftiinka u horeeyaba markaasaa la tukanaya oo la sugi maayo qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud ra'aytu nabiya sal ly slam baan arko yafcalahu sidaa yeelaya macnaheedu marka ma aha salaada subxa in waqtigi laga hormariye awalu waqtigii baa loo jeedaa baabu man qadama dacafata ahlihi ehelkiisa kuwa ducafadaa ama haweenka ama odayaasha ama dadka naafadaa ama kuwa xanuunsan ama caruurta waa lasii hormarinaya bilaylin habeennimo musdalifo in la baryo waa waajib waajibaadka xajka kamida xataa qaarkood waxay qabaan rukni inay tahay arkaanta xajka kamida laakiin dadka docafada waa loo cudurdaaray ruksaa la siiyey waa iska sii socon karaan habeenka siqdiisa dhexay baxayaan fayaqifuuna bilmusdalifa habeennimadaasay musdalife istaagi oo wayadcuuna ilahay baryayaan ila musdalifa habeenka marka musdalifa laba shaqay leedahay shaqada koobaad waxaa way in la baryo shaqada labaadna waa in wuquuf lala yimaado wuquuf sida wuquuf carafo oo kale walidaalika nabigu wuxuu yihi waqaftu haahuna mashcaru lxaram ayaan istaagay wa jamcu kuluhaa mowqif musdelifana dhammaan xuduuddeeda intaad ku jirto waxaa weeyaan mowqif la istaagi karuu yidhi marka haddii marka dadkan ay habeennimo raban inay tagaan inay iska qulqulaan maaha waa inay wuquufka la yimaadaan oo istaagaan haddii barigii iyo habeenkii inuu gobolka waago ugu baryey iyo ay suuroobi weyday oo loo cudurdaaro loo ruqseeyey wuquufka waa inay la imaadaan oo istaagaan oo ilaahay baryaan oo adkaar la imaadaan kadib dana ay dhaqaaqaan wayaqdumu idaa qaaba alqamar dayaxa markuu wayuqadimu wuxuu hormarinaya dadka ducafada idaa gaaba alqamaru dayax markuu dhaco ah, habeenkaa musdelifo la joogo dayaxu meequ maraya ya waa dayax tobnaad wey tobnaad wey habeenka tobnaad ma ogtahay carafa sagaalaadki la joogo musdelifo tobnaadki wey dayax tobnaada markuu dhaco markaasaa lasoo dhaqaaqaya dadka soo dhaqaaqaya fiidka horaba in iska siiya cabmaha markaasaa la tegi ooy <clears throat> muna aadayaan minaa la sii aadi markuu waaga baryana dhagaxii baa lagu bilaabi waxba qoraxda la sugi maaye waa masle khilaafi oo dabcan laisku khilaafsan yahay laakiin riwaayata cabdullahi bin cumar iyo riwaayata asmaa noo imaan doonta labada waxaa laga fahmayaa in salaada subaxba hadday dilaacdo waaga uu beriyo jamrada jamratucaqaba lasii tuuran karo kadibna iska sii qabsato maka oo dawaafkii iyo ad la imaan karto saasaa laga qaatay waa jirtaa riwaayo kale oo nabiga alayh salaam uu la hadlaayay binu cabdilmualib carruurtoodii iyo dacafadoodii oo uu lahaa yaa bunaya yani ha tuuranina xataa tadluca shams riwaayada waxaa lagu xumbaaray hadday asaxdo istixbaabka iyo sida fiican qoraxda inay soo baxdaa fiican laakiin qofkii qoraxda ka hor salaada subax intay dilacday kadib tuurta ayadana riwaayata cabdullahi bin cumar iyo asmaa binti abi bakar riwaayadaasaa loo daliishanaya naam qala xadaana yaxya bnu bukeyr qala xadaana leyth ibnu sacdi can yunus can ibni shaabin qaala salim wa kaana cabdullahi bn cumar radi allahu canhuma wuxuu yuqadimu wuxuu horay usii hormarin jiray oo dhihi jiray sii socda dacafata ahlihi ehelkiisa kuwa dacafada ah ama da ama yari ama sideeda jismigooda iska daciifka yahay ama caruurnimo ama xanuun fayaqifuuna cinda almashcari اlxaraami mashcaru lxaraam agtiisa istaagayaan oo ilah yadkurullah cinda almashcari اlxaraam bilmusdelifata ku yaalla bilaalin habeenimaa la istaagi fayadkuruuna allah ilahay bay xusayaan maa badaa lahum wuxuu u daahira iyo duco uma yarjicuuna markaasay deena tegayaan yarjicuunadaas fii saxiix muslim yadfacuun wa hada afdal yadfacuuna way tegayaan oo musdalifay joogaane minaa la aadi oo la dhaqaaqi yarjicuunadana dhib malahoo mina waa kii barka laga yimide minadii baa lagu noqon qabla an yaqifa alimaamu intuunan imaamka waaga intuu u beriyo uunan mowqifkii bilaabin istaagin imaamkii xujayada hogaaminayey dadkaa way harayaan ilan salaada subax markii la tukada kadib bay bilaabayaan wa qabla an yadfaca intuunan imaamka iyo dadkan faraha badan ayna soo butaacin oo mino xaggeedan aadin bay sii soconayaan fa minhum waxaa ka mida man qof yaqdumu gelaya mina lisalaati lfajri xilligii salaada subax dadka qaar baa waxay tagayaan salaadii subax oo waagi baryey yay mina tegayaan markaasi dhagaxa ku bilaabi wa minhum waxaa ka mid a man yaqdumu bacda dalika dad ka dambeeyana waa jiraan faidaa qadimuu soo maaratid faidaa qadimuu markay mina gaadhaan ramow aljamra jamrat alcaqaba subaxdaasi tobanka ay tahay bisha oo yowmu xaj alabar ilahi uu ku magacaabay jamrat alcaqaba keliya la turanaya jamrat alcaqabana xagga makay xigtaa jamrat dunya waa daafi wustaa daafi caqaba halkaasaad dheera tuuran toddoba dhagax oo kale ad ku dhufanaysaa yaryara marka markay waagaba hadduu kuu bariyey qorax ma sugaysida waa tuuranaysaa wa kaana haddaa qorax sii sugto dadkii oo yaaci baaba kuu imaan oo kusoo gaadhi wa kaana ibnu cumar radi allahu canhuma yaquul wuxuu dhihi jiray arkhasa waxaa ruqseeyey fii ulaa'ika kuwa dadkan ducafadaa rasuulullahi baa u ruqseeyey calayhi salaatu wasalaam ruqsa maxaa la yihahda marka shay waajib oo laga tegey ah. marka waxaad garanaysaa inay waajib tahay in musdalifo la baryo inay waajib taad garanaysaa laakiin waxaa loo ruqseeyey oo waajibka inay ka tagaan loo ogolaaday dadka ducafada laakiin waxaa qariib ah ducafadayaa la dhahaa dadk dad badan oo waxaad arkaysa iska yaacay dabcan dadka tabarta daran ee loo ogolaaday dadka wadana ayagana waxay soo gelayaan ruqsad bay soo geli a ah, duq sakaraada haddaad wado ama xanuunsan qof xanuunsan haddaad wado ama caruuraad wado sii socdo ma dhahaysa waa inaad kaxaysaadi xadaثna sulayman بن xrbi qal xadaثna xamad بن زaydi can ayub an cikrima can ibn cabaasi radi allahu canهuma qaal bacanii rasuulu الlahi sal slam baa i diray man jama min jamcin musdelifa bileyl habeenimo cabdillahi bin cabaas dhowr iyo toban jir buu ahaa saddex iyo toban meelahaas markuu jiro nabiga dhintayba marka caruurtii lasii diray ee sii socda la yidhi yaan laydin ridaameynin oo la weyn u dhicin iyo dadka xoogoode sii carara la yidhi ayay kamid yihiin xadaثna caliy bn cabd الlahi الmadini qala xadaثna sufyaan ibn cuyayna qala akhbaranii cubayd الlahi bn abi yaziidin wuxuu maqlay ibn cabaas radi alahu anhu alkhadabigii wey radi allahu canhuma yaquul ana miman dadkii baan ka mid ahaa qadama nabiyu nabiga uu sii hormariyey alayh salaam leylata musdelifa habeenkii musdelifa fii dacafati ahlihi ehelkiisa ducafadoodana ku dhex jira kamid ka ahaa haweenkii nabiga qaar ka mida ah, caruurtii ayaa la yidhi habeenima iska sii socda xadaana musadad bn musarhad can yaxya ibni saciid can ibni jurayjin cabdilmalik qaala xadaanaa cabdullahi bn mawla asma can asma binti abi bakr radia allahu canha asma binti abi bakr gabadhii qiimaha badneed wey daati niaaqayn la dhihi jiri hijrada nabiga calayh salaam iyo abubakr qaybtay ka qaadatay waad garanaysaan say sahaydooda u diyaarisay isku hagaajisay wax kale ku xidhay markay weydayna maradii ay kor waxay marada kor ugu qaadan jirtay ee marta la dhihi jiray ayay saa u kala dilaacisay deenna awka kaga xidhay marka ammaan bay u tahay daati niaaqayn anaha nazla daata naزlat laylata jamcin habeenkii musdelifa waxay degtay cinda musdelifa musdelifa agteeday degtay aa laga ind musdlifada inay ka wada cind mashcr اxaraam wailaa musdelifada inaad degto waad ku qasban tahay oo xuduudkeeda aana ka bixin faqaamat qaamat tusali waxay istaagtay ayadoo tukanaysa salaatuleyl bay iska tukanaysa marka fasallat saacatan zaman bay tukatay uma qaalat markaasa waxay tihi yaa bunaya mawlaheedii bay la hadlaysaa cabdullahi bay la hadlaysaa wiilkaygiiyow hal qaaba alqamara dayixi ma dhacay qawltu waxaanan laay maya weli ma dhicin markii dambana waa kaydindha beeshay asma bint abibakr radi wa indha beeshay boqol bay gaadhay laakiin ilkaheeda waba kama dhicin waa kale le qultu laa maya weli ma dhic fasallat saacatan haddana xoolo bay tukatay uma qaalad waxay tidhi hal qaaba alqamaru dayixi ma dhacay qawltu waxaan nacam hadda waa dhacay qaalad waxay tihi fartaxilu rarta marka ah, ayadi baa ilen ducafadii soo gelaysa duqowday oo cajuuso weynaatayah radia allahu canha kuwana waa kuwii waday fartaxalna waan rararnay wamadayna waan soconnay waan tagnay xataa ramat iljamrata say u socotay jamrat caqabe ku bilowday hadduu waagiiba baryey uma rajacat markaasay iska noqotay oo heemadeedii meeshay ka deganeed fa sallati suba subai salaadii subax bay tukatay fii manzilihaa meeshay ka deganeed mina ayay salaaddii ku tukatay dhagaxii baa tuuran haddaad rabtana waxaad toos u aalaysa maka oo dawaafkii baaba kusugaaya dawaafu ifaadaha ruknigaha yaa ku sugi haddaad rabtona dib baad iskaga dhigan karta dawaafu ifaadaha laazima isla markaaba inaad dawaafto dib baad u dhigan kartaa ayib xataa ay culimmadu leeyihiin dawaafulwidaaci iyo ifaadlii baaba halka dhigi kartaa markaad guurayso ayaaba dawaafi kartaa markaas watigeeda watiisa waasa weeyaan lakiin nabiga alayh salaam isagu maalintii markuu jamratulcaqaba tuurtayba isla maalintii tobnaadba markiiba wuxuu toos u aaday dawaafkii waa dawaafay rasuulka alayh الsalaatu wasalaam uma rajacat fasalat subxa fii manziliha faqultu lahaa waxaan ku yidhi yaa hantaah yaa haadihi buu ka wadaa waan soo marray nabigu caaisha kuleh yaa hantaah marka xaydkii ay ku dha ulahaa yaa haadihi maxaa kuu dhacay ma marka yaa haad yaa haadihi bay ka dhigantay maa uraanaa isma aragna ilaa qad qalastana waadna soo guurisay xilligii ura oo habeen ahna soo kaxaysay a wiilkii baa ku bushinaya qaalad waxay tihi yaa bunaya wiilkaygiiow ina rasuula sal slam adina waa u ogolaaday liducni haweenka ducniga waxaa asal loo yaqaana haweenka hawdajka saaran ee gaadiidka saaran laakiin hadda waxaa loola jeedaa haweenkii oo idin wixii ducafaa oo tabar daran ayaa loo ogolaaday qaala xadaana moxamed binu kaiir qaala akhbarana sufyaan fawri wey qaala xadaana cabdiraxmaan huwa bnu qaasim cabdiraxmaan bin qaasim bin moxamed bin abubakr sidiiq waay can ilqaasim aabihii buu ka wariyey can caaisha eedadiis radia allahu canha qaalad waxay tidhi istaadana sawdatu sawda bintu zamca umulmu'miniin radia allahu canha yaa fasax ka qaaratay idan annabiya nabiga calayh salaam leylata jamcin habeenkii musdelifa yay idan weydiisatay waxay tihi naba allow aan iska sii socdo wa kaanad waxay ahayd haqiila haweeney culus bay aheed oo hilib leh habdatan oo tallaabo gaaban faadina laha waa u idmay ah haweeney culus oo tallaabo gaaban bay ahayd habdatan way tallaabo gaabneed oo tallaabo gaabneed maxaa keenay kaanat haqiila way cusleed marka waxay tireen dadkan hadhow hadduu butaaco waaban ka hari karaa aan habeennimada iska sii socdo nabigana waa u idmay alayh الsalaatu wasalaam xadaثna abu nuعaym alfضل بن dukan qaal xadaثna aflax بن xumayd can اlqاsim بn mحamedi can caaisha radي الlahu canha qaalat nazlna musdelifa musdelifaan degnay faاstaadanat الnabiya nabiga alay slam waxaa idan weydiisatay sawdatu sawda minti zamca an tadfaca inay tagto qabla xadmati الnaasi ee qabla zaxmati الnaasi dadka zaxmadiisa iyo cidhiirigiisa intaan la gaarin min ataxaadum tasaaxumka iyo dadka cidhiiri markuu dhaco oo dadku way isjabinayaan xoog bay isku isticmaalayaan marka intaan isjabinta iyo cidhiiriga aan la gaarin aan iska sii socdo wa kaanat imra'atan batiica waxay ahayd gabadh tallaabo gaaban oo socod gaaban ayay ahayd faadina lahaa waa u idmay sababta batiyaada ay u noqotayna kaanat haqiila way cusleed fadafacat way iska sii tagtay qabla xadmati الnaasi dadka intii zaxmadiisa aan la gaarin habeenimo iska sii socotay wa aqamnaa markaasaan nagaanay xataa asbaxnaa naxnu ilaa waagi anaga noo beryey ilaa waagi uu noo beryey waan soconay waan aqamnaa cumar eh? dee haddaan xisaabtanana agow salaadda markaan ka baxayna meeqaheed markaan kitaabka bilaabayna meeqaheed ya hal saaciyo ya iyo kam ya habeenada qaar shan iyo toban bayba gaadhaysa ya marka maxaad rabtaan hal sac ka yar darsi inuu socdo saamaa rabtaan ya labadii saac on iska hirano waaya waxaa inii fadhiya waa un bukhaari wax meesha inii fadhiya waa un bukhaari marka ada aan dhameeyo xadiidkan wa aqamnaa xataa asbaxnaa naxnu caaisha waxay le annaga waa iska nagaano musdelifaan iska barinay waagi ilaa uu nooga baryey uma waagi markuu baryey oo salaadda subax la tukaday waagii uu si fiican u dilaacay dafacnaa bidafcihi waa soo dhaqaaqnay nabiga calayh salaam iyo saxaabadiisa markii soo kacay baan soo raacnay nabigaa la soo raacay waxay leedahay caaisha marka fale an akuuna inaan ahaado istaadantu rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam inaan nabiga idan weydiisto kamaa sidii istaadana sawda ay sawdaba idan u weydiisatay oo nabi alla waan iska sii socda ay tiri nabigana u ogolaaday inaan sidaana idan u weydiisto yaa axabu ilaya aan ka jeclaan lahaa min mafruuxin wax lagu farxo wax kasta oo lagu farxo waxaan ka jeclaan lahaa inaan maalinta ana aan nabiga inan weydiisto markii dambe de cuslaatay ee iyadaba duqowday caaisha radi allahu canha markaa dhalinyaray aheed dhalinyaray aheed marka markii dambe leedahay haddaan fasaxaa sii qaadan lahaa waxaan samayn lahaa sida sawdo oo kale yaa inay socon lahayd laakiin dee eh, arrintaasi idankaa sawdo keliya kuma xidhna idanku waa caam ducafadoo dhan bay caam u tahay qofkii nabiga weydiisatay qofkaan weydiisaninba laakiin caaisha waxay diidan tahay wax nabiga uu ku ogaa calayhi الsalaatu wasalaam inay ka tagto tanay diidan tahay radia allahu canha wa ardaaha wallahu aclam wabilahi towfiq salى اllah waslm alى nabiyina mxamed